ദിൽദിലകാലോ കാലോ ഇലാഹാന അമ്രേ ദീല ദീല കാലദാൻ സോ ദൂഷൈ ദൂഷൈ ദിൽദിലകാലോ കാലോ ഇലാഹാന അമ്രേ ദീല ദീല കാലദാൻ സോ ദൂഷൈ ദൂഷൈ meeqoo muslimiin ah bay laayeen gaaladan kusoo duushay diinteenii waxaan nahay shabaab shabaab diintoodii u hiilanoo hiilano gaalo idilka diidaye diidaye waxaan nahay shabaab shabaab diintoodii u hiilano hiilano gaalo idilko diidaye diidaye geesiyadii islaamkowna keena gaaladan aan madax gurnee dila gaalo gaalo ilaahana amre diila diila gaaladan soo duushay duushay dila gaalo gaalo ilaahana amre diila diila gaaladan soo duushay duushay meeqoo muslimiin ah bay laayeen gaaladan ku duushay diinteenii